doonaa afar nooc oo kuwaasiya inuu ugaadh qofku dilo iyo inuu jimaac ama galmo la yimaado iyo inuu dhirtii xaramka wax u geysto iyo maxduuraadka intoodii kale inuu ku dhaco afartaa qaybood ayay kala noqonayaan afartaasaanu halkan kaga warami doonaa waa ugaadh la dilay oo qayba iyo galma dhacday oo qaybta labaada iyo qaybta saddexaad oo noqon doonta iyaduna dhirtii xaramka wixii loo geysto iyo qaybta afraadoo oo xagga tiradun bay ta afraad ka tahay iyadaabay nagu soo horreysiin doonaa maxduuraadka intoodii kale oo dhan haddaba qeybtaa maxduuraadku u badan tahay baynu ku horreysiinaynaayoo waxaa loo yaqaanaa iyaga maa tajibu fiihi fidyat lada waa waxa ay ka waajibto waxa loo yaqaano fidyat ladaa fidyat ladaa waa ta qur-aanka lagu sheegay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun faman kaana minkum mariidan aw bihi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofkii xanuunsanaya ama dhibi ku sugan tahay xagga madaxiisa kaga timid oo uu u baahdo inuu timihii iska xiiro deetana xiira fa fidyatun fa calayhi fidyatun fidyaa lagu leeyahay markaa fidyadan ay ka hadashay dee adihiina la sheego qofkii madaxa dhibaata ka haysatay inuu timihii xiira u baahdo marka fuqahadu ila musalax baa la samaynaya inay bixin baa la samaynaya la doonaya wixii lagu soo ururiyo fidyat ladaa baa marka waa fidyada maaragtay adada ka timide qofkii markaa madaxu dhibaatadu ay ka haysatay deetana timaha xiiray fidyadii lagu yeeshay aayaddu ay sheegtay oo ah neef la gowraco ama soon ama raashin la bixiyo fidyatuladaa baa la yidhaahdaa taasi haddaba maxay ka waajibtaa waxay ka waajibtaa lix shay kow waa kanoo wuxuu ku yidhi idaa taayaba hadduu qofku cadar ismariyo aw labisa ama wixii aynu u diidnay uu xidho maxaa soo gelaya halkaa waxaa soo gelaya damakhiidkii aynu ragga u diidnay madaxii la asturayay dumarkii wejiga maaragtay qarsanayey qufaasaynka ay gabadhu xidhanaysay khufkii la xidhanayey buur haduu xidho wax alla waxaasoo dhan aw labisa wuxuu xidhay ay maxduura weey wax aan la ogolayn haduu xidho ama madaxii si uu qariyo aw baashara fii maa duuna alfarji ama qofkii dumar ahayd uu mubaasharo la sameeyo laakiin aan galmo gaadhsiisnayn bishahwatin si dareen leh haddii u taabto aw dahana ra'sahu ama uu madaxiisa subko aw xalaqa alaaa shacaraatin ama saddex timood uu iska gooyo aw qalama alaaata adfaarin ama saddex cidiyood iska hadduu iska jaro lazimahu damun dhiig baa ku waajibaya marka meesha maxaa laisugu geeyey lix shay baa nasku wuxuu ku soo arooray xalqiga timahoo la xiiro oo de dhixdan kamida mida shanta kalena waa lamid oo waa looga qiyaas qaadanaya qofkii taa samay marka maxaa lagu leeyahay dhiig baa lagu leeyahay marka fuqaadu lazimahu damun saasay marka hore odhanayaan kadib adigaa de la soconayo kol haday arintu irtikaabu maxduur tahay waa fidyatulada fidyatlana sida aayadda kugu sugan fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk weeyana waa takhyiir wuxuu ku yidhi wahuwa mukhayarun qofkan waxaa la dooransiinayaa bayna an yadbaxa shaatan inuu lax gowraco wa bayna an yucima alaaata aasucin iyo inuu bixiyo saddex saddex saac sittatan masaakiin baa nusakda qaar ku qoran laakiin kitaabka makhtuudaadkiisii iyo kuma sug wa bayna an yucima inuu quudiyo alaaata aasucin saddex saac inuu quudiyo dabcan lix miskiin baa la sii sida halkan ka cadaan doonta waayo waa ka kuuri likulli miskiinin miskiin walba nisfu saacin buu yeelanayaa iyo wa bayna an yasuuma inuu soomo alaaata ayaamin saddex maalmood kolkii ilaahay subxana wa tacaala uu aayadda yidhi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aayaddu waxay sariix ku tahay takhyiir saddexda in la kala dooranayo fidya qofkaa ku waajibtay ah soon ama sadaqo ama gowrac laakiin waxaa la gowracayaa waa maxay soonka imisaa la soomaya sadaqada intee la bixinaya aayaddu may faahfaahin laakiin xadiidkii saxiixa ahaa ee dee sababu nusuulkaba ahaa kacbi bni cujra radi allahu tacaala canhu ayay ku caddaydo nebigu waa kii ku yidhi unsuk shaatan aw sum alaaata ayaamin aw acim faraqan min acaam calaa sittati masaakiin waayahay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam neef adhiya gowra ama saddex maalmood soon ama waxaad bixisaa faraq lix miskiin u qaybi faraquna waxaa ku jira baa saddex saac waa weel qaada saddex saac lix miskiinu qaybi marka marka saddexdii saac lix miskiin loo qaybiyo de maxaa midkiibaa kusoo hagaagaya midkiiba nus saac barkiibaa kusoo hagaagaya saddex markaad lix u qaybiso dee barbar bay noqonaysaa qofkiiba barbu noqonaya halkaasay markaa iyaduna ay ka caddaatay saddexdaasaa la kala dooranaya waayahay haddaba timihii iyo cidiyihii saddex saddex buu ka dhigay fain qallama dufuran ciddi keliya hadduu gooyo qalama dufuran hal ciddi hadduu jaro aw xalaqa shacratan ama tin keliya uu gooyo fa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midii wuxuu leeyahay yajibu ulusu damin dhiig saddex meelood loo qeybiye meel baa waajibaysa laxdii saddex meelood loo qeyb meel ahaan baa waajibaysa wahaani ka labaadna wuxuu leeyahay dirhamun hal dirham ayaa ku waajibay wahaalisu ka saddexaadna muddun mayanee mud raashina ayaa waajibay haddii qofkii saddex timood uu jaro oo meel qura ku wada jaro ama saddex cidiyood iska jaro de qof ciddi waxaan odhanaynaa ciddiyihibuu iska gura kol hadduu saddex gaarsiiye ciddiyuu guray waa la odhanaya hadduu saddex jaro timuu jaray waa la odhanayaayo jamici xalqigii wuu ku dhawoobayaabaan laakiin xabad keliya markuu sameeyo de warta xaaraan buu ku dhacayo de waa inay xaaraanta waa laakiin maxaa ka waajibaya ma odhan karayno ninkani timo xiiray ama cidiyihiibuu cidiyu guray ma odhanayo cidiye meeshii waa ciddi keliya maxaa markaa la samaynaya waxay culammadu leeyihiin waa markuu dhiiggii doortee dhiiggii hadduu takhyiirkii baa u yaalay marka haduu doorto raashinka haduu doorto inuu markaa raashin bixiyo dee saddexdii maxaa ka waajibayey saddex hadduu jaro maxaa waajibayey saddex timood raashinka maxaa ka waajibayey saddex saac saddexdii saac unbaa loo qaybinay markaa tintii maxaa kusoo hagaagaya saac baa kusoo hagaagaya uludii hal saac baa kusoo hagaagaya Ehm, soon hadduu doortana saddexda maalmood maxay ka waajibayeen saddex timood markaa tintii maxaa kusoo hagaagaysa maalin baa kusoo hagaagaysa hadduu soonkii doortana maalin buu sooma laakiin hadduu dhiiggii doorto idhahdo may waxbaan qalay dee lax dhamaystiran ma maaragtay ehm, kuma waajibayso laxdu saddexda timood ka waajibaysa tintii haddaba maxaa ka waajibi neefkii noo qaybsamaya qowl baa le haa yajibu uludu demi neefka saddex meeloodoo meelba waawo saddex meeloodoo meel halku ka helaya kuwo kaloo iyagana wax ku waajibanbu la qaybsanaya israacay mid tii jara iyo mid ciddi jara iyo mid kaleo isaguna maara saddexdooda ayaa markaa neef isku iibsanayo oo dee maaragtay halkaasu markaa uluud waa markii markaa dhiiggii doorto wey aqwaashan waxay imanayaan markuu dhiiggii doorto taa wayna la socoto ulusu damin ayaa waajibayo bu qowley oo waa raadiyo qowlna wuxuu leeyahay mayna hal dirham baa waajibiyo laxdu waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex dirham bay ahayd oo fida ah markaa maadaama ay saddex dirham ahayd waktigii nabiga qiimaheedii un baynu eegeynaa saddexdii un baynu qaybinaa saddexdii timood tintiiba dirham baa kusoo hagaagaya marka dirhamkaasi isma badbedelay qiimihii waktiga nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la labadaasba waa aciif kan saddexaad ee mudka sheegaya ayaa markaa muctamado isagu wuxuu leeyahay horta wabaa qofkan de maxduurbu irtikaabu ku dhacay waxbaa ku waajibay wax wax ugu yaray waajibaana waa mud waxyaalaha hareecadu raashinka shareecadu waajibiso waxa ugu yaro waajibaa waa mud weeyaan maadaama daba mudku yahay wixii ugu yaraa dhiiggiina aan maanta la qaybin karin soonkana sidiisaba maalinta iyo mudka la iswaafajiyo mud baa waajibaya kaasaa markaa muctamad noqda halkan wuxuu ka gelayaa musanifku raximah llahu tacaala tacadud lkafaara waxaa la qofkii hal kafaara wax ka badan ma lagu yeelan karaa ha waa lagu yeelan karaa maxay taasi ku imanaysaa laba sababoodba way ku iman sababtii koowaad buu galo wuxuu yidhi waa in labisa haduu xidho dharkii loo diiday wataayaba cadarna ismariyo lazimahu likuli waaxidin kafaaratu mid walba kafaaraa lagagelaya markaa ka koowaad waa maxay waa tacadudu jinsi maxduur haddii maxduurkiiba uu dhowr jinsi kala noqdo oo jinsigiisii uu kala duwan yahay maxduurka jinsigiisii kala duwan oo wuxuu kala yahay lubsi iyo xidhasho dhar la xidhay iyo cadar la ismariyey waa laba kala duwan sooma kol hadday kala duwan yihiin mid walba sidiisa ayuu kafaaradiisii de u doonaya taas iyadoo hadal ma laha maxaa iyo tatay kala duwan yihiinoo de waa laba camaloo kala duwan hadday isku hal camal noqdaan hal camal hadday isku noqdaan kafaaro qulub waajib oo se hal camal isugu maro cadrisan oo marka horeba cadar lahayd ayuu xidhay imse ficil buu sameeyey ficil quruu sameeyey markaa maadaama uu ficil quran yahay xaaladaa iyadaa ma tacadudayo kafaaradii ma tacadudayso maxaa yeelay dee ficilkii ma tacadudin hal ficil ayuu qofkani la yimi waaya arrinta labaad sababta labaad waxa weeye tacadud اlmajlisi aw الzamaan maxduurku muu tacadudinoo yani jinsigiisu muu tacadudin waa isku jinsi qura laakiin goobo kala duwan buu ku sameeyey ama gooro kala duwan buu sameeyey waa kanoo wuxuu ku yihi waa in labisa hadduu xidho mamnuucii uma labisa haddana mar kale ama goob kale uu ku xidho aw taayaba iscadriyo uma hadana mar kale ama goob kale taayaba uu hadana iscadriyo fi majaalisa aw asminatin adaa iska qadarana majlisyo kala duwan majlisyo kala duwan haday noqotay waxaa khasaba waqtiyo kala duwan inay noqoto halkanuu cadal ku marsaday haddana meel kale haddana cadal kale u marsaday xaaladaa iyadaa waa laba cadar bay kala wuu tacadudaya laakiin khilaaf baa ku jira wuxuu yihi min haddii markaa kii hore uu kafaaradiisa bixiyey kii hore hadduu kafaaradiisa intuu bixiyey haddana ka dambe marsaday dee ka dambena kafaaru doonaya taasi khilaaf kuma jiro laakiin fain wain labisa uma labisa aw taayaba uma taayaba fii majaalisa min qabli an yukafira can اlأwal isagoon kii hore kafaaradiisii iska bixin ayuu cadar labaad ismariyey sawcada hore soo mariyey oon cadarkii hore kafaara guud u samay ayuu haddana cadar kale ismariyey kafaahu canhumaa kafaaratun kafaaraa kaga filan waaxidatun keliya fii axadi alqowleyni labada qowl ee mid ahaani siduu leeyahay wayalzamuhu waxa ugu waajibaya likulli waaxidin minhumaa mid walba kafaaratun baa ugu waajibaya fi haani qowlka kale siduu leeyahay suurada koobaad waynu sheegno haddii intuu kafaa intuu wixii sameeyo kafaaradiisii bixiyo haddana mar labaad sameeyo kafaaradiisa maarata de kafaaradiis baa lagu yeelanayaa hadduu haddana bixiyo haddana mar saddexaad sameeyo kafaaro kale tatacadad bitakraari اlmaxduur idaa kafara can اlأwl kii hore un hadduu soo celceliyo laakiin kii hore uu kafaaradiisii hore u bixiyey ka dambe kafaaradiisii waa lagu leey ydana qowlan waaxida isagoon kii hore kafaaradiisii bixin hadduu kii dambana mar labaad wixii soo celiyo wuu iscadriyey meel kale tg adana wuu iscadriyey meel kale adana tg adana wuu iscadriyey saddex jeer wuu iscadriyey kafaarana muu bixin imise kafaaraa lagu leeyay laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay hal kafaaro unbaa lagu leeyay maxaa yeelay liannaha afcaalu min jinsin waaxidin waa afcaal isku jinsiya waajibkeeduna isku mid yahay fatadaakhalat way ishoosgelaysaa kal xuduudi sida xadka oo kale lannaha cuquubaat waa cuquuba waxaan fatadaakhalat kal xuduud idaa itaxada jinsuha hadduu qofku hal mar zinaysto uu mar zinaysto uu mar saddexaad zinaysto oon intaa horeo dhan la xadaynin markii dambe la qabto markhaatiyadiina loo helo imse xad baa lagu dhufanaya xad keliya u waa oo way ishoosgelaysaa markaa tana kafaaradiina maadaama ay cuquubo tahay hays hoosgasho buu qowlka hore leeyah waa qadiimkii jadiidku wuxuu leeyahay may isma hoosgelayso maxaa kaasina waa maxduur gaaro ficil uu la yimidoo waajib keensanaya kan kalena waa ficil oo waay maxay kaga duwan tahay xuduuddii may xuduuddii way ka duwan tahay alcuquubaat almaaliya laa tatadaakhal bayna cuquubadu markay maali tahay wax maaragtay maal ku tacalluq sanadkii hore sakadiisii haddaanad bixin oo kii dambe la soo gaaro waxaan waa maal iyo duyuun maaliya weeyaan markaa laa tatadaakhil waxay gudagelayaan waa alcuquubaat albadaniya cuquubaadka xagga jirka weeyaanoo waxaa laysu hoosgelinayaa dee qofkii khatar buu geli haddii saddex boqol oo jeedal maquraha lagu dhufta la yidhaahdo inuu uba dhintaa laga yaabo maqsuudkeeduna iyada waa zajri uun maqsuudkeedu waa zajri keliya tan kale laakiin waxaa ku jira jabri baa ku jira kabid la kabayo wax maaragtay wax ka dhinaa xajkii ama wax de wax weyaan xajkii khalal soo galay kabid la kabayaa ku jirta laakiin xuduuddu iyadu dee kabniin ma aha marka mar hadday sidaa tahay isku baab ma ahee kuwani isma hoosgelayaan wuxuu yidhi halkaa waxaynu markaa kaga baxaynaa qaybtii koobaad ee ku saabsanayd fidyat ladaa waxaynu u gudbaynaa qaybtii labaad ee ku saabsanayd jimaaca jimaaci waa la qaybinayaa galmadii marna xajkii way fasahaadin iyo cumrada iyada mar walba way fasahaadinaysa galmadu cumradii oon la dhammaysan haddii lala yimaado mar walba way fasahaadinaysaa iyada laakiin xajka waa la kala qaadayaayo taxallul awal iyo taxallul haani buu kala leeyay xalaalowga koobaad iyo xalaalowga labaad buu xajku kala leeyay iyadoo markaa xalaalowgii koobaad aanu qofku weli gaadhin hadduu galmo la yimaado xajkaasi wuu buraya waa ko yafsud waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa laga doonayaa inuu dhammaysto qodobka saddexaad waxaa laga doonayaa inuu soo qalleeyo isagoo weliba halku ka soo qallaynayaana ay noqon doonto halkii uu markii hore ka soo xidhnay ama meel u dhiganta qodobka afraad wuxuu noqonayaa waxaa ku waajibaysa kafaaro kafaaradaasina waa neefkeela saynu arki doono haddii laakiin xalaalowgii dambe kadib ay arrintu dhacdo ee xalaalowgii hore kadib oo kii dambuuni u dhiman yahay hadduu gelmada la yimid xajku ma fasahaadayo laakiin maxaa laga rabaa kafaarun baa laga rabaa wuxuu yidhi wain jaamaca hadduu jimaac la yimaado fi lfarji xubinkii markaa farji waxaa loogala jeedaa yani waxa weeye duburkii qobolkii ladiba way soo gelayaan xaggii dambe xaggii hore ladiba way soo gelayaan waxaa lagu saarayaa filfarji waxa lagu saarayaa yani haddii taataabasho kale iyo jirkayntiisii kale ay arrintu tahay filcumrati cumrada dhexdeedii hadduu u galmoodo maaragtay qofkii dumar ahay aw filxaj markaa umrada filcumrati ugeliyada cumradii aw filxaji ama xajka dhexdiisii qabla taxaalul اlawal intii aanu xalaalowgii koobaad gaadhin marka qabla taxalul awal xajku un bay u tahda fasada nusukuhu nusugiisii wuu buraya ama cumro ha noqdo ama xaj ha noqde markaa cumradu waa markay keligee tahay markay sidaa xukunkeedu yahay laakiin hadday xajkii ku jirto dee qofku qiraan xaj iyo cumro isla socdo uu soo xidhay awoodda waxaa yeelanaya un xajkii marka xajkii unbay tabacu noqonaysaayo hadduu xajkii buray way buraysa haddaanu xajkii burinna ma burayso soo arki marka haddii qabla taxalul awal ay galmadu dhacdo dee xajkii wuu buraya cumradiina way la burtay bacda taxalul awal wa qabla taxalul aani hadday tahay cumradii haddamay dhamaystirmin laakiin maadaama ay xajkii tabac u tahay xajkii mar hadaan burin iyadiina ma burayso laakiin markay keligee tahay xukunkeedu waa u gaaro ilaa uu qofku dhammaystirto isagoo dhammaysanin haddii ilan iyadu laba taxaalul ma kala laha taxaalul iyo taxaalul aani male hal xalaalow unbay leedahay marka halkeedii xalaalow haddaanad gaadhin dee markaan dhammaysanin uune waxay noqonaysaa cumre kaa burtay bay noqonaysaa way buraysaa wa calayhi waxaana korkiisa an yamdiya inuu ku sii socdo waay wacalayhi saddex arrimoodba dushiisa kow an yamdiya fii faasidihi wixii markaa ka buray waxan fasahaaday inuu dhammaystiro wayajibu calayhi waxaa kaloo ku waajibaya alqadaau min xaysu axrama inuu ka soo qalleeyo halkii uu ka soo xarmaday ayaa iyadana laga doonaya waaya qallihii markaa axkaamtiisii ayuu halkan inoo galayoo saddex xukun oo qallahaasi ku tacalluqa ayuu sheegaya wuxuu yidhi wayakuunu alqadaau cala alfawd qallahani waa degdeg oo ma aha markuu doono maaha sida ugu dhaqsaha badan baa laga doonaya marka hadday cumro tahay waa isla markiiba hadduu markuu tan dhammeeyaba hadduu xaj yahayna waa sanadka soo socda waqiila waxaa la yidhi laa yajibu cala alfawri meena waajibim degdegaasi waajibi maayo qalun baa laga doonay waayahay qallaha xukunkiisa labaad wa yajibu calayhi waxaa ninkan ku waajibi nafaqat lmara qofkii dumar hayd xajka uu ka fasahaadiyey nafaqadeedii fii xajati alqada xajka ay qalaynayso wa qiila waxaa la yimi calayha nafaqa nafaqadeeda isu qabtana waa lay qodolka saddexaad ku tacalluqaya qalluhu fain qada alxaja xajkii haduu alleeyo wahiya uu allaynayo wahiya macahu iyadoo iyadiina la socoto oo isa soo raacaan falmustaxabu sida fiicani an yaftariqaa waa inay ku kala tagaan fi lmawdici aladii jaamacahaa fii halkii ugu tegey halkii uu ku jimaacay marka la soo gaaro way kala tegayaan oo maarata halkaas ku kala bayraya waqiila waxaaba la yidhi yejibu daalika kala tagaasi kale maarata waaba waajiba qodobka saddexaadee ku waajibaya marka nusunkii uu fasahaado wayajibu calayhi waxa qofkii ugu waajibi biljimaaci ee galmadii mufsidka ahaa weeye xajka fasahaadiye ama cumrada fasahaadiye baa ugu waajibaya ijmaacaasi xajka uu fasaadinaya inuu fasaadinayo iyo axkaamtan kaleba waxaa loo dariishaday eh, xadii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey laakiin sanad ahaan aan qawi ahayn iyo aaaar saxaabada ka sugnaata aar min waaxid wax hal ka badan baa waxaa ka sugnaaday eh, axkaamtan badankeeda marka fasaadka ayuunbaanan eh, laga yaabaa inaanay aaarta badankeedu aanay ku dhawaaqin laakiin de hadii haddii allo la sheego lii wuu soo qalaynaya halkaasaba ka soo baxday inuu markaa waa nusugani faasid yahay marka waa faasid yafsud in markaa jimaacu uu mufsid yahay taqriiban waa bilitifaaq bayna alfuqahaa oo khilaaf fuqahada dhexdeeda meesha uu ku fasahaadinaya inay isku khilaafaan mooyaane laakiin injimaacu uu mufsid yahay linusr iskuma diidana aimadu markaa ag maarata ijmaacna waad u qabsan karaysa taa marka laga yimaado almudiyu fii faasidihi baa waajibaya saddex qodob baa la saaray markuu iifasaado almudiyu fii faasidihi waxay ka sugan tahay ibnu cumar iyo cabdilaahi bni camar iyo cabdilahi bni cabaas iyo xadiidkaa marfuucaana way ku jirtaa lakin de xadika inagaan sanadkiisa inqiaac baa ku sugan marka nin baa u yimid cabdillahi bni camr ibn alcaas radia allahu tacaala canhuma markaasuu u sheegay inuu haweenadiisii u galmooday isagoo xaajiya isagoo yani ku jira nusugii deetana wuxuu u tilmaamay ibna cumaro nin kaa cabdillahi bni cumar weydi ninkiibaa markaa fahmi waayo deetna shucayb baa kixiyey shucayb marka cabdulahi bn camar baa ayaa awow ah waa shucayb ibni maxamed ibni cabdilahi bni camr waan raacay buu yihi o deetna ninkii baan ula tegey cabdillahi bni cumar baan u tagnay markaasuu weydiiyey deetana wuxuu ugu fatwooday inuu xajkiisana dhammaysto sanadka dambena soo xajiyo hadyina soo kaxi deetana uu ku soo noqday buu markaasuu haddana ku yidhi ibni camar buu ku soo noqo muxuu ku yihi saasuu yidhi kaana u tag buu ibn cabaas isna meesha joog wuu tegey isna sidiio kale kusoo yidhi uu soo noqday wuxuu yidhi isna saasuu yidhi adiguna maxaad leeda de anigu tooda khilaafsan baan ku odhanaya sida ay yidhahdeen baan ku odhanay marka meesha maxaa kaaga soo baxay culamada qaarkoodna ijmacu saxaabay dee soo naqlayaan ma saxaabadina ku ijmaceen cumar bin khataab waa laga soo wariyey cali bin abi aalib waa laga soo wariyey waxa weeye in dhammaystir horta kan imikaku jiraan inay dhamaystirayaan aayadana waaba laga qaatayoo wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumrada u dhammaystira ilahay darti dhammaystira baa marka meel dhexe inaan lagaga bixi karin ayay culammadu ka qaateen salaadda meel dhexe inaad jabisaa way dhici karta waa dambaabi laakiin da way buraysa khalaas wadi kartid aad dib soo bilowdo mooyaane laakiin xajkii cumrada maadaama wa atimuu layidhi dhammaystira xajkii cumrada dhammaystirada culimmadu waxay ka qaateen saxaabada aahaartoodan iyagoo u ictimaadaya inaan lagaba bixi karin waan iska daayey haduu qofku ihado markuu dhexda kaga jira exraamka ma jirto waan iska daayey waxaasi ma socdo waad dhammaynaysaa ilaa aad halkii lagu xalaaloobayey gaadho ood acmaashii lagu xalaaloobayay la timaado ma xalaaloobi kartid hadaanad muxsariyada wax noqonin qallihiina waa lagu leeyay oo de waa ka aarku faaiideynay qallahaasi markaa ma calalfawr baa ma degdeg baa mise taraahi baa geli karo qofku markuu doonu soo qallaynaya laba weji baa ku sugan mid wuxuu leeyahay waa calalfawr halkuu ka qaadanaya aahaartan waaa min qaabilin sanadka soo socda xajba waad soo xajaysaan sanadka soo socda min qaabilka waa sanadka soo socda wey markaa sanadka soo socdaad soo xajiyaysaan markii la yidhi oo aahaartii ay sidaa leedahay dee waxay markaa arrintaasi tusinaysaa in wixii deg loo rabo saa daraadeed isagaana kan kale ee laa yajibu cala alfawr wuxuu ka qiyaas qaadanayaa xajku sidiisaba dee cala taraakhii waataynu soo marnay yahay oo qofku dib dhigan karaya marka maadaama xajka iyo markooda horeba ay cala taraakhi u waajibayeen kii qallaha ahaana inuu saasoo kale uu yahay ayaa laga fahmayaa bay laakiin aarka ayaa tusiyey in qofkan xajka fasaadiye la doonayo inuu degdeg u soo qalleeyo cumradiina waa saasoo kale xajkan iyo cumradan la soo qallaynayaa ama sunna ha ama faral ha noqdaan xajkii faralkaha ah abis haddaad eh, fasahaadisay waad soo alayn intood isagii dhammayso ayaa haddana soo alayn xajkii sunnaha ahaana waa la mid cumradii sunnaha aydna waa saasoo kale oo kani kolka horeba sunnu ahay hadaan jabiyay waxba igalama socdaan ma laha kaga duwan yahay nusugu xajkii cumradu way kaga duwan yihiin cibaadaadka kale xukunka isagaa arintan wayajibu calayhi nafaqat lmar'ati fii xajati alqada xukunkan kale qallaha uu siiyey ee uu yidhi qofkii dumar ahayd nafaqadeedii xajkaa qallaha ninkaa qaba hadda kan hore isagu muu qabin kan uu kaka fasahaadiyey isagu nafaqadiisa muu qabin de laguma laha hadaa adduunkeedii waajibkahay iyo adduunkeedii sunaha yahayba xajkeeda isaga laguma leh laakiin kol hadduu ka fasahaadiyey isaga ayaa lagu leeya sababtuna waxa weeye jimaaca ninku haweenadiisa uu jimaacayo wixii ka ratibma de isagaa lagu yeeshaa maaragtay ka yimaada hadday caruurtii dhalata dee waa ta lagu leeyahay meherkii waa ka markii markaa jimaaci uu dhaco dee taqaruraya meher dhammaystiran gabadhii ay yeelanayso marka waataynu soo marnay kafaaradii soonka soonkii jimaac lagu jimi isagunbaa badanada lagu leey wanagayn idhi markaa maadaama ay tahay kharaamo iyo maaragtay ganaax ka dhashay jimaacii ka dhashay mar hadduu yahay isagaa lagu leey qiil mayane eh iyadu mukhtaarad bay ahaydoo iyadaa maaragtay iyaduba de way iska diidi karaysa laakiin kol haddii iyada ikhtiyaarkeedii ay ahaydoo aanay qasbanayn iyada lagu yeesho ayuu qiilkaasi leey qodobka saddexaad ee qalihii uu raaciyey waxa weeye markii xajka lasoo qallaynayo ama cumradii lasoo qallaynayo inta hore waa iska soo wada soconaya laakiin marka la soo gaaro halkii musiibadu ka dhacay baa waxaa la doonayaa inay kala fogaadaan iyadoo markaa dee laga ilaalinayo intuu wixii xasuusto in haddana naftiisi ay markaa xumaantii mar labaad ugu yeedho aarkiina way ku sugan tahay aahaartii eh, cumar bn khaaab iyo aarka laga wariyay cali iyo ayaa in cali uu yihi alayhim an yaftariqa fi lmowdic aladii asaabaha fiih waxaa laga doonaya inay ku kala tagaan halkii uu ku asiibay waanu kaynaan yar ishaarin eh, yajib al a min xayu arama min xayu axramadaas iyaduna aahaarta ayaa eh, tilmaamayso oo aahaartaas cali bin abi aalib iyo laga soo warinayo ayaa iyaduna sidaa tilmaamaysa in la leeyahay halkii ay markii hore ka soo xidheen ayay ka soo xajeeyeen ayb wuxuu yidhi wayajibu calayhi biljimaaci badan oo qodobkii u dambeeyey waxaa markii e, jimaacaasi uu dhaco la doonayaa waa neef geela wey badano wey iyadana imaamu shaafici raximah اllahu tacaala ayaa e, ka soo wariyey cabdilaahi bni cabaas radia allahu tacaala canhuma inuu yidhi su'ila can rajuli waqaca biahlihi wa huwa biminan أن an yufiida faamarahu an yanxara nin aan weli awaafulwadaacii samayn awaafulifaadihii samaynin oo mino jooga ayaa xaaskiisii u galmooday deetana ibn cabaas wuxuu faray in uu neef geela uu gowraco markaa shaafici raximah اllahu tacaala isaga ayuu qaatay saxaabadii kalena wada sheegeen ba haddii bay yidhaahdeen waanay faahfaahin hadyigaasi wixii uu noqonay wuxuu idhahdaba musanifku fain lam yajid haddaanu helin neefkii geel ahaa fa baqaratu fa calayhi baqaratu neef lo-a ah, ayuu qalaya fain lam yajid haddaanu helin fa sabcu min alghanami toddoba adhya ayuu gowracay fain lam yajid haddaanu helin qawama albadanata hashibuu qiimayn daraahima lacag buu ku qiimayn raashin buu ku bedeli wataصadaqa bihi raashinkaasaanu sadaqaysan fain lam yajid haddaanu helin saama can kulli muddin yowman raashinkii ay noqonaysay ayu qaybinayo inta mud ee uu noqonayo ayuu mud walba maalin ka soomi badeladaasi haddii la waayo bedel miyay leedahay haa bedel way leedahay bedelkeeduna wuxuu noqonayaa neef lo-ah maxaa yeelay tilmaantay in marka la joogo hadyiga neefka geela iyo neefka l loda toddoba qof bay ka gudaan markaa dee baqaradu halkii badanada way geli karaysaa wey badana waa neef geela lab iyo dhidinku doonahno marka neefkii loda ahaana inuu maaratay eh, la mid noqon karayo ayaa ay tilmaamaysaa nusuusta tilmaamaysa in neefka lo uu toddoba qof ka gudayo hadii lodiina la waayo dee lo iyo geeluba toddoba qof bay ka gudayeen toddoba qof sidooda caadiga ah hadiga dee mid walba neef ariyaa ka guda markaa toddoba ariyay noqonaysaa toddoba ariyaa u dhigmaya neefkii lo ah haddii taana la waayo hashiiba dib loogu noqonaya toddobadii ariga ahaana marka la waayo baa hashii dib loogu noqonaya oo hashii sotii la soo waayey hay waa la qiimaynaya waa intii ay maka ka joogtay ayaa lagu qiimeynaya waktigii dhibaatadu dhacdo intii geelu joogay deetana qiimihii marka la qaado baa waxaa la leeyahay lacagta ma bixinaysid lama ogola lacag bixiso raashin u bedel raashinka laga isticmaalo beledulxaraamka u bedel raashinka bixi oo masaakiinta sii haddaad tiraahdo ma bixin karo de neefkii geelaha waa imisa waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inuu kun doolar iska noqo kun doolar dee kun doolar ma hayabaati ma bixin karo haddaanad bixin karin soon baad ku bedelaysa deetana soonkii muxuu noqonayaa can kulli muddin yowman kunkii dollar baa la eegayaa inta kiilooye berihiisay goynayso kolka la ogaado maka inta kiiloyo beriisay ka jarayso ayaa deetana nus kiilo walba aada maalin ka soomaysa bal adigu waa kaasi bariis kun do kun dollar bariis lagu bedelay koombo walba haa dhowr bilood sanad baa laga yaaba inaad waddo un laakiin mutataabic maaha inaad xidhiir noqotaa khasab maaha kolba in baad soomaysaa kolba in baad soomaysaa saasaad markaa ku wadaysa fain lam yajid buu yihi can kulli muddin yowman mud walba maalin buu ka so maxaa tan ayadana wa laga aa waxdhaba qiyaas baa laga qaadanayaayo raashinka in loo guurayo jazaau saydka ayaa laga soo qaato halkaasaa laga qiyaas qaatay oo qofkii dee waxa weeyaan gawricii ku waajibay waa ka ku bedeli karaa raashin raashinka qaabka ugu bedelayena dee sidan ay inta la qiimeeyo waajibay kadibna markaa raashin lagu soo iibiy tanada markaa iyadii bay la mid noqonaysa soonka looga sii guurayana isla halkaasunbaa laga soo qaatayoo waata iyadana soonka looga sii guura haddii la doono waaya wuxuu ihi wain takarara minhu ljimaacu qofka haddaba haddii galmadu ay ka soo noqnoqoto walam yukafir cani ilawali isagoon galmadii hore uu galmuu sameeyey galmadii markuu sameye waynaga nihi ajku fasaaday macmuladii way fasaaday waa inuu sii wado waynaga nidhi oo umradii ama xajkii uu dhammaystiro horta intaanu allaha loo iman intii uu dhammaystirayaybu mar labaad haddana wixii sameeyey kafaaradu miyaa kafaaro labaad lagu yeelanaya dee khilaafkii aad soo aragtay baa ku jiray ilan waa khilaaf soo arkay odhanayey haddii qofku isla wixii hore oo aan weli kafaaradiisii bixinin uu soo celiyo miyaa kafaaro dambe lule mise laguma laha halkaa maxaad kusoo aragtay laba qowl oo midi leeyahay kafaaro dambe laguma laha ti horunbaa ku tii hore kafaaradeedunbaa ku filan kii halkan uu imanaya waa kan kuu yidhi kafaahu canhumaa kafaaratu waaxidatun fii axadi alaqwaal meeshan aqwaal baa imanaye saddexda qowlaa imanaya midi wuxuu leeyahay kafaaro qura unbaa kaga filanoo waa kii aynu xaggii horeba kusoo aragnay wa talzamuhu badanatun fi aani waaya horta labadii qowlaynu soo ogeyn keen labadii qowlaynu soo ogeyn maxay ahayd in la yidhaahdo mid walba kafaaruu u iyo in la yidhaahdo kii horaa kaga filan waa labadii qowl un laakiin labadiibuu midi tarmayaa ka tarmayaa waagi kolkaynu nidhaahna kafaaro labaad baa kan dambe laga doonaya ayaa waxaa imanaysa oo waayaha kafaarada labaad ee kan dambe laga doonayaa maxay tahay tii bay markaa laba qowl ku jira deetana qowl muxuu leeyahay watalzamuhu badanatu fi اhaani qowlka labaad wuxuu leeyahay neef geelaa ku waajibi wa shaatun watalzamuhu shaatun laxbaa ku waajibi fi lqowli اthaalii qowlka saddexaad markaa eeg qowlkii ahaa kan dambana kafaaru u baahan yahay ayaa maanta halkan laba usii kala kacay oo qowlna uu leeyay may tii horeo kale halkani maaha halkan lax un waajib markaa qowlkan le neef waajibaya dee wuxuu haystaa aarkii ibnu cabaasoo wuxuu leeyahay galmada waa ka ibnu cabaas ka waajibiyey badano inaga markii horena sidaan idhi dee waa galmo kale waa la mid uun qowlkan kale ee saddexaad waa ka muctamadka ahe wuxuu leeyahay may maxduuraadku sidooda dee fidyatuladaa ka waajibi jirtay baa la gaar ahayd in maarata neef geelihii ka waajiba sababtuna waxay ahayd dee xajkii cumraday fasahaadinaysa laakiin galmadan labaad waxba may fasahaadin waxaan kulkiis hore faasid bu aha maadaama aanay waxba fasahaadin maxduuraadkii kale lamidta aljimaacu aani maxduuru ayru mufsidin waa maxduur aan mufsid ahayn sowma kol haduu yahay maxduur aan mufsid ahayn muxuu la mid noqonayaa maxduuraadkii kale dharkii la xidhay iyo cadarkii la ismariyey kuwii unbuu la mid noqonay kanaa markaa muctamad waayahay wain jaamaca halkaa waxay kaga baxaysa ninkaasi waa ninkii jimaaca la yimid cumro dhexdeed ama qabla taxarul اlأwl waa ninkii la yimid jimaac mufsida ahkaamtiisi ataa markanu de takarurka aynu ka hadalnay dee jimac mufsidu markii hore la yimid kii haddana waxa weeyaan isagoo jimac mufsidkaan la yimid ayuu kadib haddana ka kale la yimid laakiin kani waa in jaamaca bacd taxalul awl ninkan wixiisu caadi u ah waxba kamay ayuu markaa jimaac la yimid horta lam yafsud xajuhu de ninkan xajkiisu ma burayo maxaa yeelay dee ninkani maxduura ama ixraamkiisu uu daciifa oo waxa weeye waxaa ku yimid uu fududaaday kol hadday sidaa tahay walayhi badanat fi axad qowleyni wa shaatun fi aakhir waxa u imanaysa kafaaro maxaa yeelay de waxaan mufsid maa mardaan mufsid ahayn maxduuran mufsid ahayn buu noqonaya maxduuran mufsid ahayn maxaa lagu yeelan jiray fidyatulade wa shaatun fi laakhiri kaasaa muctamadkiya qowlka labaadee odhanaya lax baa waajibaysa ayaa muctamada sababtuna waa maxay liannahu maxduuru hayru mufsid waa maxduur aan mufsid ahayn xalqa shacar timihii la xiirayay buu egi kaa hore aala badanaa waajibaysa wuxuu ka eegayaa liannahu jimaacun buu de waxan waa jimaac jimaacii horena waynagii badano soo waajibinay asarkii ibnu cabaas kiina halkan lagu wada buu laakiin muctamadku wuxuu leeyahay mayane e eh, kol haddaanu mufsid ahayn wuxuu la mid noqonayaa baqiyat maxduuraat maxduuraadka kale ayuunbuu la xukun noqonay waaya isla garanay haddaba xajkii jimaacii ku dhex dhacay ama cumradii wixii ka waajibay o dhan waynu garanay haddii haddaba nagii waxyaali markuu xajku faasid noqdo ama cumrada faasid noqoto qadaa baa waajibay masalo inoo daba dhigayo qadaagii laftiisii hadduu fasaadi oo jimaac uu da la yimaado wey qabla taxalul law wuxuu yidhi wa in afsada alqadaa qalaha laftiisiina hadduu wixii hore kala sameeyo dee lazimahu badanatun horta de sidaynu hore usoo sheegnay neefkii geelaha wuu ku waajibaya mufsidkan inuu dhammaystiraana way waajibaysaa sanadka dambe inuu soo noqdaana way waajibaysaa laakiin duunalqadaai u qalo kale ma waajibayo halkan markaa yaanad si qaldan u fahmi dad sidiisa isaga akhrisato duunalqadaai qalo laakiin laguma leh inaad moodo kanuu dhammaynaya arintanay ku dhan tahay maaha mar hadduu fasaaday ma qaluu noqonaya qallo noqonayo kii hore qallihiisii baa lagu leeyay waayahe kanna kani qallo kalema waajibinaya isagu taasaa loo jeeda maqsuudku waa sidaa marka markuu ku leeyahay lazimahu badanatu badanaa ku waajibaysa abcan waxaa kaloo waajibaya almudiyu fiihi inuu kusii socdo laakiin ma la odhanaya isaguna qallo kale kii hore qallihiisii deba kan kaa xumaaday oo kii hore qallihiisii waa lagugu leeyahy kanna maadaama uu yahay xaj kalood fasahaadisay qallu isaguna kugu leey laba qalaa lagugu leeyahay ka haddaad haddana mid saddexaad saddex qalaa lagu yeel may saa maaha kii hore qallihiisii ayuunbaa baaqi kugu ah oonad iska bixin marka kii hore qallihiisii ayuunbaa lagugu leeyahay oo de kan waadigan fasahaadiyo qallo kani kuuma noqonayo wain afsada alqadaa saasuu ku yihi lazimahu badanatun badana ayuunbaa ku waajibi duuna alqadaai qallahani isagu qalle kama waajibayo e kii hore qallihiisii ayaa baaqiya wey wuxuu yidhi halkaana wuxuu kaga baxay jimaacii iyo axkaamtiisii waxaa hadda la gelayaa jazaau saydkii qeybtii saddexaad oo ah wixii ku tacalluqayey ugaadha ugaadhii labaynu u qaybta koobaad waa tan shaalka ka hadla wuxuu ku yidhi wain qatala saydan hadduu ugaar dilo lahu milun wax markaa u eg uu jiro min anacami xaggii nicmooleyda iyo xoolaha ugaar wax u egi uu ku jiro maarata xoolaheedni haddii uu dilo fayajibu waxaa markaa waajibi wajaba fiihi waxaa ku waajibaya miluhu min anacami xoolaheenna wixii uga egaa ayaa ka waajibaya fayajibu fi nacaamati gorayadii waxaa ka waajibi maxaa gorayada maxaa eeg dee geelii baa egoo de luqu sooma badanatu neef geela ayaa ka waajibaya wa fii ximaari lwaxshi dameer farowgii iyo wa baqarati lwaxshi lodibadeed lodibadeed marka naf somali waa laga in lamoodo looda waaweyne maarata libaaxa la dagaalanta laakiin baqarulwaxshi waa af carabiga waa baciidka baqarulwaxsh haddaad aragta waa biciid markaa wa fii ximaarilwaxsh dameer farowgii dameer dibadeedkii iyo wa baqarilwaxsh waa lo dibadeed laakiin markaa kelmadda sideeda u macnayn laakiin waxay ugala jeedaan waa biciidka iyo biciidkii waxaa ka waajibi baqaratun neef lo-a ah ayaa ka waajibaysa wa fi dabuci waraabihii kabshunwan baa ka waajibaya wa fi lghazaali deeradii canzun waxaa ka waajibaysa ribaa ka waajibaysa wa fil arnabi bakaylihiina canaaqun ceesaan baa ka waajibaysa wa fil yarbuuci tigtii dibagaalaha waagayd ka yarduwanmaarata dhuuban lahayd jafratun baa ka waajibaysa dibagaalaha laftiisina de waa lamiduun isagiine waxar baa ka waajibaysa wa fi sagiiri kii yaraa neef yar baa ka waajibi wa filkabiiri kii weynaa waxaa la soo sheegayna kabiiru neef weyn baa ka waajibi wa fiakari kii lab akarun baa ka waajibi wa filunaa kii dhidig unaa baa ka waajibi wa fi saxiixi kii badabe saxiixu neef caafimaad qaba ka waajibi wa filmaksuuri kii jabnaa maksuurun neef jaban marka waa maxay qaybta koobaad waxa weeyaan wixii milia wax u eg kule bahiimatlancaamka wixii u egaabaa waajibay aayad qraan sida kelibada yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min anacam jazaaun facalayhi jazaaun jazaa lagu leeyay abaal maarata waxbixin inuu maarata kafaare la yimaado kafaare muxuu noqonayaa milu maa qatala wixii uu dilay waxa u eg min anacami xaal miligaasi uu ka yahay xoolihiini adaysateen dhaqanayseen waxa uga eg neefkaa la dilay ayaa waajibaya soo arki maysid haddaba gorayadii dabcan markaa neefkii u egaayaa sidaa lagu keenaya yaxkumu bihi dawa cadisa inoo iman doonto laba ahlulcadli ayaa xukumaya haddaba wixii saxaabadu ay xukumeen xukunkii saxaabada ay nagu filan gorayada iyagaa xukumeen maxay ku xukumeen neef geela ximaarulwaxshigii dameerfarowgii iyo baqarulwaxshigii iyo kuwaasina neefloah waraabaha isaga nabigaaba calayhi salaatu wasalaam xadiidku uu tilmaamay inuu xukumayo isagana kabsh wan baa ka waajibay waa markuu labyahay desaynu halkan xagga dambe sheekhu ku keeni doono deeradii ribaa ka waajibaysa bakaylihiina waxaa ka waajibaysaa ceesaan eesaantu sanad bay dhamaysan sooma il sanad gaadh maaha way rimaysaa sooma waa intaanay canaaq waxaa afcarabi la ihahdaa intaanay sanad dhamaysanin sanad hadday dhamaysato waa cans waa ri laakiin intay sanad ka yar tahay lix bilood iyo toddoba bilood iyo meelaha markay marayso weeyaan canaaq jafradiiyo waxartuna waa wixii waxay leeyiin jafro waxaa la odhanaya markay afar bilood tahay afar bilood markay gaadho baa jafro la odhanaya inta ka horeysa waa baraar oo waa maarata waa maqalo waa sakla laakiin markay afar bilood gaadho waxartaa afarta bilood gaadhay ayaa jafro la yidhaahdo bakayrihii eh, muxuaha tigtii jafradaasaa laga bixinaya waxaasoo markaa saxaabadii ridwan ullahi calayhim aahaartoodii ayaa laga qaatay haddaba dee neef geeloo yar baa laga bixinaya gorayadii weynaydna dee hal caadiyo weyn baa laga bixinaya ama awr weyn kii weynaa ku weyn kii yaraana ku yar milib waa la ilanaya fajazaa milu maa qatala wixii uu dilay wax lamida waa ka aayaddu tiri markaa dee kii ku weyn baa lamida kii yaraana ku yar baa lamida kii lab labbaa laga bixin kii dhidigna dhidig baa laga bixin iyadoo miliyadii la eegayo kii caafimaad qabay mid caafimaad qaba kii jabnaa ama dhutinayay ku dhutinaya lagu ohan maayo adigoo wa neef dhutinayay dilay neef markaa caafimaad qaba keen lagu odhan maayo haddaad kii caafimaad qaba keento jasaak allah khayr khayrumaad soo gurmaysa wuxuu ku yidhi fain fadaa hadduu bi hadduu furto hadduu yani ka bixiyo adakara bilunha neef la buu dilay markaasuu dhidi ka bixiyey fahuwa afdalu saasaaba fiican cala almansuusi mansuusku siduu yahay sida imaam shaafici naskiisii uu yahay waaba sidaa wa qiila waxaa la yidhi in araada hadduu doonayo tafriiqa alaxmi inuu hilibkii qaybiyo hilibka inuu qaybiyo hadduu doonayo ilan sida inoo iman doonto qofku ikhtiyaar buu leeyahay oo inuu neef qalo hadduu doonayo ee aanu doonayn inuu raashin u baydho ama soon u baydho hadaanu doonayn uu neefka doonayo lam tajuz ilunhaa tii dhidi ka gudi mayso can idakari labka horta labki dhidiga wuu ka gudaya labkii marka neefkii la qalayo labku dhidiga wuu ka gudaya haddaad maarata bixinayso hilibka maxaa yeelay isagaa ka hilib fiican baa la yidhi labku isagaa ka hilib fiican baa la yidhi waa markaad hilibka bixinayso tii dhidig ayaa markaa bedelkeedii lab bixisa cagsiga waxaad dishay neef lab neef dhidig ma bixinaysaa adigoo doonaya inaad qasho oo aad qaybiso qiil baale may kulla baa dishay kulla bixi maxaa kii dhidig loo diiday dee maadaamaad hilibka qaybinayso isagaa ka hilib fiican kaadishay ka la midkaabaa ka hilib fiican kaad bixinayso markaa lagaa yeeli laakiin haddaad raashin bixinayso oo xagga qiimaha la eegayo waa caadi adigoo mid labdilay inaad neef dhidig qiimayso maxaa yeelay ta dhidig baa ka qaalisan baa layidhi neefkii lab xagga qiimaha marka la eego dee dhidig baa ka qaalisan xagga hilibka marka la eegana kii labkii marka markaa la eegayaa baa la ma waxaad bixinaysaa hilib baad bixinaysaa oo neefka waad mise waad qiimaynaysa haddaad qiimaynayso dhidigaa fiican haddii kalena sida haddaba halkan sheekhu wuxuu yidhi tii lab neefkii lab in dhidig laga bixiyo ayaa afdala sida naska shaafici leeyahay laakiin sida saxda ah waxa weeyi hadii qofku uu hilib bixinayo ee aanu raashiniyo u wareegaynin soon iyo aanu ee uu bixinayo hilib mar walba dekerka afdala ama waxaa eh, maaragtay eh, jazihiisa la bixinaya dhidig ha ama laba ahaado kol haddaad hilib bixinayso hilib lab inaad bixiso ayaa afdalo sida musanifku u sheegay cagsigeeda ayaa rajaxa wuxuu yihi wain fadaa hadduu furto ama uu yani ka bixiyo alacwara min alyamiini kii isha midig la'aa bilacwari min alyasaari neef isha bidix la ka bixiyo jaaza way bannaantaha ilan inuu ilaa yahay unbaa inagu filan qiimaha looma kala eegay marka neefka la iibsanayo tadhimtmaqani ma tii midig ba mise waa bidix inuu ilaa yahay baa kugu filan war wuxuu ilaa yahay misaad iga siinaysaa laakiin inay midig tahay inay bidix tahay macno ma samaynayso kol haddaanay macno samaynaynin inay markaa ku kala duwanaadaan midig iyo bidix waxba la eegi maayo wuxuu yihi uma huwa bilkhiyaari haddaba qofkii marka uu neefkii ka waajibay la garto neef gorayaa dishay way weynayd neef markaa waxaa waajibaya geela waayahay neefkii geela ahaa maaragtay eh, hadduu hilibka qaybinayso inuu lab yahay baa noo fiican hadii kalena dhidigiiba dee noo qiimo badane dhidigaa noo fiican intaa markay haddaba joogto qofkii bilkhiyaari wuxuu kala doobo khiyaar buu leeyahy waa la doorgelinaya in shaa hadduu doono akhrajamila neefkiibuu inoo keeniyo neefkiibuu gawrici oo xaramka geyni wa in shaaa hadduu doonana ishtaraa wuxuu ku soo iibsan biqiimatihi qiimihii neefka neefkiibaa la qiimayn waa ku waajibtay neef haye haddaad markaa mid dhidig baa dishay dee tii dhidig baa laguu qiimayn maraya kun doolar baaba lagu yidhi inuu neefkii keena way u inuu qiimihii ku soo iibsado طacaaman raashin oo watasadaqa bihi masaakiintii xaramka joogtay uu ku sadaqaysto iyaduna way u furan mid saddexaad baa u bannaano wa in shaaa hadduu doono saama can kulli muddin mud walba wuxuu ka soomi yowman maalin kolkuu raashinkii qiyaaso kun doolar bay hashi noqotay kunkii doolar baad eh, dad raashin doonaysa waxay noqonaysaa intaasoo kiishoo beriisa waaya intii kii shamilisaana waa la ogaaday saddex khiyaar bud ka inaad neefkii geelaha keento la gowraco inaad raashinkii ay noqotay keento inaad raashinkii soon u bedesho adigoo koombo walba maalin soo qaaday saddexdaa ayaad kala dooran sida aad qur-aanku a sheegtay fajazaaun milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa adl minkum haye hadyan ahaan buu keeni hadyan baaliga alkacbati aw kafaaratu acaamu masaakiina buu keeni aw cadlu daalika siyaamu ama intaa wax u dhigmo oo soon ah saddexdaa mid ahaan ayuu samaynayaa wuxuu yidhi wain atlafa dabyan maakhidan haddii uu dilo deero riman dabyiguwaa markay weynaato hazaalna markay yartahay ale marka inagu tan aynu garanuuta dhaaahna iyo deerada iyo waxaa o deero himan haduu dilo daminahu wuxuu ku magdhabi biqiimati shaatin maakhidin neef waa dee ribay noqonaysaa neef ariyahoo riman oo yani waxa wey markaa waa waa waa ridi ida lagama bixin ri riman qiimaheeduu bixin ridii rimanayd bixin maayo oo neefkiiba meesha ka baxaya sababtuna wa weyaan baa layidhi neefku markuu riman yahay hilibkiisa waa laga fiicanya neefku markuu riman yahay de itaal daraynaya de waa lala qaybsanaya wixii u cunaye wuu itaal daran yahay maarata wii urjiifkeena waba laga faa'iidi maayo markaa meeshan hilibkii uu ka baxaya maxaa kuu soo haraya qiimihii deetana inaad raashinkii bixiso iyo inaad soon wareegto labadaasaa meesha ku yaala fain qatala sayda laa mila lahu halkaasaynu ku joojin doonaa wsal allah waslm ala nabiyina mxamed allah aclam